أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجmaعiin أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الbaqara casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo afaraad ee suuradda ka mid ah ee markuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo hadlay dadka sida ay ducadoodu ay kala tahay markuu rabbi ka soo hadlay oo ducadii dadka ay noqotay kuwa adduunyo un keliya ay tahay himiladooda iyo ducadooda fa min annaasi man <clears throat> yaquulu rabbana aatina fi اddunya wama lahu fi اlaakhirati <clears throat> min khalaaq iyo qeyb kale oo waminhum man yaquulu rabbana aatina fi اddunya xasanata wafi اlaakhirati xasanata waqinaa cadaaba annaar labadaas sinfi dadka ducadooda maadaama ay kala ahayd ayaa allah subxaanahu watacaala halkan wuxuu ka hadlayaa labadaas nooc oo ducadoodu sidaa u kala duwanaatay ficilkoodu sidau u kala duwan yahay <clears throat> oo dhulka korkiisa ama adduunyada dhexdeeda ay ku sameynayaan waxaa la hormariyey marka qoladii xumayd markii horena iyaga unbaa hadalka lagu hormariyeyo min annaasi man yaquulu rabbanaa aatinaa wamaa lahu aatinaa fi ddunyaa wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq iyagaa lasoo hormariyey halkaana iyagaa lagu soo hormariyey ficilkooda qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamin annaasi man yucjibuka qowluh wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah <clears throat> manka oo yucjibuka uu ku cajab gelinayo qowluhu warkiisa uu ku cajabgelinayo ood aada ula yaabaysid fasaaxada iyo aftahannimada iyo waxa ka muuqdo filxayaati noloshii dhexdeeda kugu cajabgelinayo addunyaa ee dhoweyd wayushhidu llaha wayushhidu markhaati gashanaayo allaaha alla markhaati gashanaayo calaa maa kii korkiisana u markhaati gashanaayo fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa ahaaday waxaa qalbigiisa dhexdiisa ahaadayna alla u markhaati gashanaayo wa huwa isaguna aladdu lkhisaami uu yahay walxaal huwa sidaa weeyaan xaalkiisa walxaal huwa isaga oo aladdu lkhisaami yacni <clears throat> dooditaankiisu mid uu daran yahay uu yahay ayb ay shadiidu lkhusuumati <clears throat> doodistiisu miday <clears throat> mid ay daran tahay uu yahay wa idaa haddii tawallaa uu jeesto sacaa wuu soconayaa fi lardi dhulka korkiisau ku soconayaa liyufsida si uu u halleeyo oo u fasaadiyo fiihaa ardada dhexdeeda uu u fasaadiyo wa yuhlika uu u baabi'iyo uu u halaago alxarha beeraha uu u halaago iyo wannasla dhallaanka uu u halaago wallaahu alle laa yuxibu ma jecla alfasaada fasaadka ma jecla ilaahay wa idaa haddii qiila lahu loo dhaho isaga wa idaa haddii qiila lahu loo dhaho oo lagu yidhaahdo ittaqi llaaha alla ka cabsa haddii loo yidhaahdo akhadathu waxaa qabanayso alcizatu qabweyni iyo yacni isla weynin ayaa qabanayo bilithmi masxuuban xaal uu yahay ku lala saaxiibsiiyey oo la raaciyey bilithmi dembi isagoo la raaciyey fa xasbuhu shayga ku filan midkaa oo kaafigiisa ah jahannamu jahannamo waaye walabi'sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa baas lahaatay almaqsuusu bidami midda damiga iyo eedda lagu gaaryeelayo hiya jahannamo waaye macnaha ay jahannamu <clears throat> saddexdan aayadoodba marka bani aadamka nooc ka miduu rabbi uga hadlayaayo ficilka ay adduunyada ku dhex sameeyaan alla wuxuu leeyahay wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah mantan haddaad doontana mawsuulo waa ka dhigi kartaa yucjibukana waa silatulmawsuul bay noqone wax maxala icraabta kuma laha haddaad doontana nakiro mawsuufo abaad ka dhigaysaayoo yucjibuka waa ka sifayne wa min annaasi dadkii man axad ayaa ka mid ah axadka oo yucjibuka uu ku cajab gelinayo uu ku yaab gelinayo adiga qowluhu warkiisa uu ku yaab gelinayo oo markuu hadlaayo sida uu yacni uga uu yacni been uu u sheegayo fasaaxada uu u leeyahay yacni sida uu u dhaaranayo hadalkiisa su hanaanka iyo qaabka uu iskugu toosan yahay waa ku cajabgelina <clears throat> filxayaati noloshii dhexdeedu kugu cajabgelinayaa addunyaa ee dhoweyd marka filxayaati dunyaa waxaa bannaan in lagu tacallujiyo yucjibuka sida hadda aan ku wadnowba waxaa kaloo bannaan fi lxayaati ddunyaa qowl hudaba in lagu tacallujiyo markaas tarkiibka uu noqdo man ayaa ka mida yuckaa oo yucjibuka uu ku cajab gelinayo qowluhu qowlkiisa uu ku cajabgelinayo fil xayaati noloshii dhexdeedana ku saabsan qowlkiisa addunyaa ee dhoweyn yacnii hadalkiisa adduunyada ku saabsan markuu hadlaayo aad baad ula yaabaysaa ama adduunyadii intaad joogtid buu warkiisu ku yaabgelinaa aakhira markii la tago hadda wixii beentiisii iyo waxaas oo dhan baa bannaan ka imaanaya marka aakhiradii dadka mas- ma siri karo hadalkiisana markaa <clears throat> yacni a ma yeelanayo macno ila ilaahay baa markaas la hor joogaye ayb wayushhidu wuxuu markhaati gashanayaa allaha allow markhaati gashanayaa qiraaa saasay u badan tahay qiraa'adu <clears throat> macnuhuna wuxuu noqonayaa isagaa alla markhaati gashanayo wuxuu leeyahay allah iiga markhaati ah waxa aan afka ka sheegayo qalbigaygu sidaas inuu yahay buu ku dhaarana ama marka ishahaadka dhaargelin ka dhig haddaad doonto macno ahaan waayo laakiin tarkiibku saas ma saacidayo ama waxaa tiraa ilaahay baa markhaati iiga ah buu leeyahay warka aan sheegaayo iyo waxa qalbiga iiga jiro labadaas inay isku mid yihiin allah iiga markhaati ah buu dhahayaa ayb wayufshid ullaha calaa maa fii qalbihi sidaas wa sidaa buu dhahayaa walxaal huwa isaguna aladdu lkhisaami uu yahay aladdu laba tafsiiraa ku jirto ismu tafdiil miyaa mase ismu tafdiil ma ahano waa sifa mushabaha waxaa loo badan yahay sifa mushabaha inuu yahay inay sifa mushabaha tahayna waxaa ku tusaayo marka la jamcinayana luddun aa lagu jamciyaa <clears throat> muanath marka laga dhigayana laddaa faclaa bay noqona afcala faclaa waayo marka afcala faclaana waa wasfiga waxa ku yimaado sida axmaru xamraa-u ay u tahay oo kale sida jam jamcintuna ay u noqonayso xumrun loo dhahayo xumrun marka eh, calaa haadaa marka aladdu ismu tafdiil ma aha bimacnaa marka shadiid ayay la macno tahay marka waa sifa mushabaha waaye ee markaa yacni waxaa weeyaan xasanu xasanulwajhi oo kale tii ahayd ay naxwada lagu mihaali jiray marka walxaal buu sidaa dhahayaa huwa isaguna aladu lkhisaami lmukhaasamati uu yahay doodiisu doodistiisu miday daran tahay iyadoo ay tahay ayb macnahaas marka waa macno ayb alkhisaam marka waa ficaal masder baa laga macnaynaa almukhaasama ama alkhusuuma waxaa doontaba dheh ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay aladu in laga dhigo ismu tafdiil in laga dhigo alkhisaamna markaa laga laga aan masder laga dhigine jamcu khasmin ninku markuu doodayo waxaa la yidhaha fulaanun khasmu fulaan hebel ninkii la doodayey waay jamac markii laga rabo in laga dhigo khisaam ayaa lagu jamcinaa markaa macnuhu wuxuu noqonayaa walxaal buu sidaa dhahayaa huwa isaguba aladulkhisaami inta doodo midka ugu dooda badan uu yahay labadaa tafsiir baa ugu way ugu badan kuwo kalena waa jiraan laakiin labadaanaan uga gaabsanaynaa kan horaana xoog badan maadaama dalaaladiisu aan sheegnayba marka aada ugu dhowdahay in wasfi uu yahay aayaddan marka waxay kusoo degtay baa la yidhaha alakhnas bnu shurayq ama alakhnas bnu shariiq nebigu usoo galay sala allahu calayhi wasalam markaabuu wuxuu islaam ayuu u sheegtay inuu muslimay war fiican buu nebiga uu ku dul akhriyey waa dhaartay inuuna wax kale usoo gelin ilaa islaam ma ahane dabadeedna markaa waa baxay markuu ayaan la joogay wuxuuna bilaabay inuu dadka marka maalkoodana uu gubo muslimiinta dadkana uu dhaco ayuu bilaabay islaamnimadiina iskaga baxo ninkaa marka alaqnas ayay aayadda kusoo degtay baa la yidhi waana u badan yihiin mufasiriintu qolo kale waxay leeyihiin dad munaafiqiinta ka mid ay kusoo degto islaamnimo ku hadlay qalbigana gaalnimo ku haystay markii dambena nebiga quraa iyo dad diintana bare iyo nagu dar intay dhaheen eemarkaa qisatu rajiic oo markaa ay laayeen quraa'dii sidaana qoladaana waa lagu fasiray ilaa iyagu islaamnimay u sheegteen nebiga sal alla ly slam tafsiirka yacni wejka saddexaadna waxa uu yahay munaafiqiin oo dhanayba ka warramaya oo tilmaan munaafiq weeyaan waxaa laga warramayo si kastooy ahaato alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waayo waxayna ka warramayeen nin af macaan qalbigana wax xun ku haysto waana badan yahay waqtigan qof markuu qudbeynaayo markuu dadka la hadlaayo aad moodid qof ka mu'minsanba kan ma jiro aada isleedahay oo waxa uu qalbiga ku haayo markuu jeesto ficilka uu samaynayo dadku ay la yaabayaan aaday u fara badan yihiin kuwaas aayaddu marka waxaa dhan waa geli waa gelayaan wa huwa alad lkhisaam xadiid muslim uu wariye bukhaariyi muslim ay wariyeenaa jirto nebigu sala allahu calayhi wasalama uu yidhi ina abgada arijaali ila allahi alaladu lkhasim ilaahay agtiisa ragga kan loogu nacayb badan yahay waa midka muranka badan oo doodiisu ay daran tahay oo xaqii baatil u ekaysiinayo dood ugu ekaysiinayo baatilkiina xaq u ekaysiinayo kaas buu ilaahay ugu necab yahay dadka ee meeshaas marka xadiidkaas markuu fasirayey alimaamu alqurubi abulcabaas alqurubi tafsiir dheeruu saaray dherarkiisa hadda ma gelayno laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa un laba meelood ama wax saddex meelood oo kale dhan ee marka ugu horeyso doodan aadka u daran ee sidan loo caayey oo qofkeedana ilaahay ugu necab yahay dadka tee ugu daran midda ugu daran isagoo tilmaamayo ayaa waxa uu ayaa waxa uu yidhi uu tilmaamay wa ashaddu dalika kan ugu daran arrintaa waxa uu yahay alkhusuumatu fii usuuli iddiin diinta usuushiisa yacnii caqiidada iyo asalka diinta oo dood laga dhaliyo ka khusuumati akthari almutakalimiin dadka falaasifada ee ahlu falsafada ah ee mutakalimiinta ah ama muctasilada mutakalimiin marka la yidhaahdo muctasilada iyo ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo kulligood dawaa'iftaas oo dhan mutakalimiin waaye ayagaana isdhaho sidaas oo cilmiga tawxiidkuba waxay u yaqaanaan cilmulkalaam markay ka hadlaayaan cilmiga tawxiidkuna cilmulkalaamay dhahaan iyagaana mutakalimiin isku yaqaano idan marka waxa uu leeyahay waxa ugu darani ka khusuumati akthari اlmutakalimiina almucridiina can اطuruqi alatii arshada ilayha kitaab اllahi wa sunatu nabiyihi salى اllahu عalayhi wasalam wa salafu ummatihi ilaa طuruqin mubtadacatin kuwaas oo ka jeestay dariiqa oo ugu yeeray dadka kitaabka ilaahay sunnada nebiga iyo a'imadii salafka saxaabada iyo taabiciinta ee atbaacu taabiciin ee u leexday una jeestay duruqda dadka yacni mubtadicada oo ama duruqda la bilowday u iishay oo u leexday waistilaaxaatin mukhtaraca erey bixinno la ikhtiraacay oo gadaal laga ikhtiraacay yacni u leexday wa qawaaniina jadeliya qawaaniin oo markaa doodda ay ku toosiyaanoo ay ku murmaanoo cilmuljadalku yacnii in badan oo kamida meeshaasaa la dhexgeliyey xataa cilmigii usuululfiqiga la dhexgeliyey wuu sheegaa sheekha laftiisa abulcabaas alqurdubi muslimka marka kitaabkan uu ku sharxaayo wa umuurin sinaaciyatin iyo umuuro la sameeyey madaaru akharihaa calaa mabaaxiha suuf sataa'iya ow munaaqashaatin lafdiya taruddu ama taridu bishubahihaa cala alaakhidi fiiha shubahun rubamaa yacjazu canha yacni qawaacid iyo nadariyaad ay la imaadeen oo ay greeg iyo kala imaadeen oo qofka shaki ku abuurayso iimaankiisii inuu ka shakiyo ee markaana yacnii ay keenayso shubhadaasi inuu ka caajisaba inuu xalliyo qofkii wa shukuukin yadhabu liimaanu macahaa shakiyaal ayay la imaadeen iimaanka uu ku tago oo uu la tago taasuu marka sii mithaaliyey u sii dhiraandhiriyey ilaa marka uu ka hadlay waxyaabaha marka yacni heer waxay gaareen dood mataahaaday intay galeen ilaa ay gaareen wahal ilamru lizaydin bisalaati maala huwa caynu lmri licamrin bizakaati waxaas inay ka doodaan zayd amarka salaada lagu amray camarkii zakada lagu amray ma yahay iyo waxaa inay ka doodaan aan macnaha ku fadhinin ayay markay abxaad noocaas oo mubtadaca ah bay galeen ayuu yidhi waxayna ka jeesteen habka qur-aanka iyo sunnada iyo saxaabadu ay wax u fahmeen ayay xagga iska dhigeen kanay door bideen iyadaasay marka caqiido ka dhigteen waana waxa maanta mushkilada iyo dooda taagan waay oo markii caqiidaa laga hadlaa la yidhaahdaba adigu cilmulkalaamka ma taqaanaa haddaadan aqoonin maba ka hadli kartid uu kuleeyahay caqiida waxaa ka hadli kara cilmulkalaam nin yaqaano asxaabta rasuulkana waxaa laysku raacsan yahay waqtigooda carabtii qur-aanka uu kusoo dhex degay wax cilmulkalaama inaysan aqoonin waqtigoodiina ounan jirinaa mutafaq lagu yahay haddii marka waqtigoodii cilmulkalaam ounan jirin su-aasha la weydiinaa waxay tahay diinta ma fahmeen mase ma fahmin caqiidadii ma fahmeen mase ma fahmin haddii haa uu yidhaahdana waa kala go-ay ninkaas ma fahmin haddii uu yidhaahdana de nin asxaabtiiba wax ma fahamsanayn dhahayo caqiidada uu dadka ku furaayo waa la dareemi karaa caqiido baatila inay tahay tan kale waxa ay tahay qodobka kale uu ka hadlay ee waxa uu yidhi walow lam yakun fi lkalaami cilmulkalaamka dhexdiisa hadduusan ahaa lahayn shay-un yudamu bihi wax la eedeeyo ilaa mas'alataani laba mas'ale maahe wax kale haddaan bal lagu eedeynin humaa labada mas'alo oo weliba min mabaadi'ihi meesha laga bilaabayo ah lakaana xaqiiqan bidami waaba ku habboonaa lahaa in la caayo wa jadiiran bitarki in laga tagana mid ku habboon buu ahaan lahaa laba mas'alo bis ayaa ku filanba oo weliba mabaadi'diisa ka bilaabato mas'alada koowaad waa maxay ixdaahumaa qowlu daa'ifatin minhum koox iyaga ka midoo dhahayaan ina awala alwaajibaati ashaku fillaahi waajibka qofka lagu leeyahay waxaa ugu horreeyay dhaheen marka hore inuu ilaahay ka shakiyo kadibna ou soo sugo dariiqadaa qofkaan marin oo aan sidaa ilaahay ku suginna wax iimaankiisa ma ansaxayay dhaheen qolada labaadee kale iyaga daba taagan waxay yidhaahdeen sidaas eh, ma ahan oo waa waxay ka dhigeen marka yacni qofku khatar kuma gelaayo laakiin waxay yidhaahdeen inuu soo maro waa fiican tahay labada qole marka waa isku hal qayb ka dhig wathaaniyatu mas'alada labaad waxay tahay qowlu jamaacatin minhum qeyb iyaga ka midoo dhahayo ina man lam yacrif illaha tacaala biuruqi alatii طaraquuha walabxaahi alatii xararuuha falaa yasixu iimaanuhu wahuwa kaafirun waa masalo labaad waay waxay yidhaahdeen ninka aan habkaas u marin caqiidada oo qaabkaas aan usoo qaadanin yani ninkii aayaadka qur-aanka inta lagu aqriyey ku qancay xadiidka nebiga ku qancay saa ku muslimay iimaankiisa ma ansaxayay leeyihin waayo waa muqalid waxba ma fahmin ay leeyihiin waa inuu marka koonkan inta xagga xagga u fiiriyo xagga uga dhexbaxo nadar iyo shaki uu galo kadib marka yacni saanic iyo sancadii iyo wixii dhammaan intuu soo maro habab iyagu ay dejiyeen oo habkii qur-aanka xataa aan ahayn qofkaan sidaa usoo marin oo aan saa alla ku rumaynin iimaankiisu ma ansixin wahuwa kaafirun waay dheh haddaa rabta marka mas'aladaas agtooda inay ashaaciradu khilaaf oo uga jiro haddaa rabta inaa ogaato tuxfatulmuriidka baajuuri ou qorayo suuqan aad ka heli kartaan haddaad beriba doonato oo jawharatu tawxiidka laqaani uu ku sharxaayo ayuu khilaafka uga hadlaaba macan khilaafka iimaanka qofka sidaan oo kalea iimaankiisu khilaaf ma ku jiraa mase kuma jiro ilaa shan madhab meelahaasuu sheegaa macan bal maxaa qof caamo ahoo ilaahay rumeeyey iimaankiisa maxaa shaki loo gelinaya qof ilaahay rumaynayo tawxiidkii ku dhawaaqayo maxaa shaki loo gelinaya iimaankiisa ayb taasuu marka soo qaaday oo wuxuu yidhi mas'alada labaadna taas waaye fayalzamuhum calaa haada waxaa ku laazimayuu yihi kan takfiiru akthari lmuslimiin muslimiinta badankood in la gaalaysiiyo waayo muslimiinta badankood falsafo ma yaqaanaan weliba min asalafi lmaadiin a'imadii hore wa a'imati lmuslimiin wa ana man yabda'u bitakfiirihi abaahu wa aslaafahu wa jiiraanahu dadka ugu horeeya ninkaa ka bilaabaya inuu gaalaysiiyana waa aabbihiis iyo dadkuu ka soo jeedo iyo dariskiisa waayo caamo waaye cilmulkalaam ma yaqaanaan iimaankuna ma ansaxayo cilmulkalaam la-aan buu leeyahay iyaga dhan gaalo u qaadanaa marka ilaa markii dambe wuxuu sheegay nin baa lagu yidhi war adiga waxaan aada leedahay waxaa ka dhalanayo inaad dadkii gaalaysiisee ka waran markaasuu yidhi laa yushannacu calaya bikahrati ahlinnaar aniga dad badan hadday naar gelayaan maxaa la iigu ceebeynaya buu leeyahay hadday dad badan naartii u socdaan layguma ceebeynayo taasuu leeyahay aniga soo ma aragtid marka yacni haddaad maqasho marka dhan kale takfiirka loo soo ridaayo meeshan gondahooda inay ka dayaana fiican naam meel kaleba intaynan usoo ridin naam qof yacni ku dhahayo caqiidatu lmuslimiin waxay ahayd keliya caqiidada ashaacirada iyo maatuuriidiyada bisay ahayd cilmulkalaamkan baana aasaas noo a dhahayo haddana adiga ku dhahayo takfiiri baa tahay waxbaad gaalaysiinaysaa ee waxa aad wax ku gaalaysiinaysana marka loo dhabagalo galo ou yacnii uuna uu tilmaamaayo wixii qur-aankii iyo sunnadii iyo ay wax ku gaalaysiinayeen ay tahay laakiin isaga uunan u jeedin takfiirkan uu ridayo leeyahay cawaamta iimaankooda maba ansixinba uu leeyahay qaarkoodna ay leeyihiin waa iska ansaxayaa laakiin waxbaa ku jira khilaafaa ku jira ay leeyihiin meesha iyada laga keenay qur-aan iyo sunno midna lagama soo xiganin labadaas qodobo meeshaan uga hadlay culimadana warkiisaan aaday usoo naqliyaan ibnu xajar kitaabkiisaan fatxulbaariga kitaabu tawxiid xadiidka ugu horeeyo markau sharxaayo warkan badankiisa uu keenay intaas unbaa hadda marka muhimadeydu ay ahayd wahuwa aladulkhisaamidaanaana marka yacnii uu ahaa wayushhidu llaha allow markhaati gashanayaa calaa maa kii korkiisu alla ku markhaati gashanayaa fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa ahaaday walxaal buuna markhaati alla gashanayaa huwa isagu aladu uu yahay aladulmukhaasamati doodiisu mid ay daran tahay uu yahay waidaa haddii tawallaa uu jeesto sacaa fi lardi sacaa wuu soconayaa filardi dhulka korkiisau ku soconaa tawallaa marka waxaan ka macnaynaya ay acradahu tafsiir labaadaa jiro wa idaa tawallaa hadduu dhulka maamulo waay oo talada ay gacanta usoo gasho oo madax uu noqdo sacaa wuu soconayaa fil ardi dhulka korkiisa liyufsida si uu u halleeyo oo u fasaadiyo fiihaa ardada dhexdeeda oo u fasaadiyo wayuhlika uu u halaago wayuhlika uu u baabi'iyo alxartha beerihii iyo wanasla dhallaanka tafiirta iyo dhallaanka yaryar iyo beerihii buu laaynayaa ayuu baabi-inayaa wallaahu alle laa yuxibu ma jecla alfasaada fasaadka ma jecla dhulka see u fasaadinayaa marka laba tafsiiraa ku jirto tafsiirka ibnu cabaas wuxuu leeyahay macnaheedu waxa ay tahay dhulkiiba waa bilxar wuxuu ku fasaadinayaa inuu gubo beerihii dhulkiina dadkiina uu laayo labada tafsiir labaad waxa uu leeyahay macsida ou samaynayaa waxay sabab u noqonee roobkii in la waayo oo beerihii ay bixi waayaan ee xooluhu inay dhammaadaan waxaasoo dhan bay sababayaan ilmaha yaryar ay la-daan ayb annasla marka la leeyahayna bani aadam iyo xayawaan dhallaankoodaba waa isla soo wadagelayaan labadaa tafsiir marka midka dambe mujaahida iska leh wallaahu alla laa yuxibu ma jecla alfasaada alla ma jecla macsida ilaahay ma jecla almacaasi ma jecla waqadca sabiili jidka in la goosto ilaahay ma jecla oo dadka jidgooyo loo dhigo waddada lagu dhibo wa ikhaafata duruqi dadka jidka maraaya inaad waddada ku cabsiiso oo midaad ku disho iyo midaa ku dhacdo iyo mid isagoo wadnaha farta ku hayo ku dhaafo yacni sidaa ilaahay ma jecla walfasaada alla ma jecla wey fasaadkuna waa wixii ilaahay dhulka ugu talagalay cagsigiisa oo alla markuu dhulka wuxuu ugu talagalay in la camiro oo alla wuxuu yidhi wastacmarakum fiiha meeshii marka dhulka laga camiri lahaa haddaad kharibto oo inuu camirmo aad kasoo horjeedood sabab u tahay inuu yabaaban ou noqdo mid engegay oo baaba-ay oo laga qaxay haddaad sabab uga dhigayso arrintaa iyadaa marka yacni waa fasaad ilaahayna ma jecla wa idaa qiila lahu haddii loo dhaho nin qofkaasi itaqi llaaha alla ka cabsa haddii lagu yiraahdo akhadathu lcizatu qab iyo isla weynin ayaa qabanayo bilithmi masxuuban bilithmi dembi ku lala lala saaxiibsiiyey isagoo ah marka bilithmidan musaaxabada ba-da inaan ka dhigno aan xaaleyno masxuuban bilithmi ama masxuubatan inaan dhahno alcizatu aan ka xaaleyno marka hu-dana waa laga xaaleyn karaa damiirka alcizatuna waa laga xaaleyn karaa masxuubatan bilithmi lala dembi qabweynidaana dembi ou la socdo macnuhu saasuu noqonaa markaas meeshaa marka waxaa laga qaatay qofkii la yidhaha war ilaahay ka cabso inuu uhogaansamo ounan maxaad saas ii dhahaysaa iyo adigu maxaad ahayd iyo inuu dhaha ma aha walidaalika culimadu waxay yidhaahdeen qaadiga sharciga ah haddii la yidhaaha qofka doodayo uu ku yidhaha ittaqillaaha yaa qaadi war qaadiyuu ilaahay ka cabso waxba ma dhihi karo waa inuu shib un ka yidhaahdo laakiin haddii uu intuu qadiyada xukumo uu yidhaha icdil war cadaalad samay cadaalad ma samaynine ninkaa waa la tacsiira qaadigiibuu ku gafaa nacam haddii qaadigu uu yahay qaadigii sharcigood toosnaa inaad tiraa war cadaaladda sameey waxaa ku jira meeshaa sarbeeb xoogaa marka edab daraa ku jirto qaadigana in lagu edab darooda ma aha haddii laakiin la yidhaha ittaqillaaha haddii la dhaho tacsiir ma sameyn kara qaadiga hadduu tacsiir sameeyana waa dembaabaya waayo ittaqi qof walbay u taallaa iyadu marka mana ahan wax hadda ceeb iyo dhibaato lagu wada ma aha ayb ninkii markaa de itaqi llaha marka la yidhaha dad u dilo ama dad u xiro ama dad u dhibaateeyo muxuu noqonaa marka nacam waa baabkan aayadahaanu ka ogala nacam marka haduu qofkii ilaahay ka cabsa ku yihaah waa ka cabsanaa alle diyaaraan ahay dheh markaas wixii aad kala hadli lahayd kala hadal faxasbuhu marka bilimida sidaa inaan musaaxabo ku wadno sababiyana waa laga dhigi karaa waidaa qiila lahu haddii loo yidhaahdo itaqi llaaha alla ka cabso akhadathu waxaa qabanayso alcizatu qabweyni iyo kibir iyo santaag ayaa qabanayo bilimi bisababi imihi dembigiisa darteed bayna u qabanaysaa sidaasna waa la dhihi karaa nuqto oo naxwo ah marka meeshaan ku jirto waxay tahay ba-da tacadiye ma laga dhigi karaa macno saddexaad waay tacadiye in laga dhigaa waa bannaan tahay inkastoo laakiin tacadiyadu waxay qaalib ku tahay ficilku markuu laasim yahay ayaa ba'da mutacadiyada ah ay marka isagoo awal laasim ahaa markii loo baahday in mafcuul lagu tallaabiyaa ba'da lagu dhajiyaa sida qaalibka ah ficil marka awal mutacaddi ahaa haddana in mafcuul labaad ba' loogu gudbiyo waa naadir shawaahiddiisa tanaa ka mida marka ayb akhadathu lcizatu waxaa qabanaysa marka waa ficil mutacadi ah ile damiirkaa hudii baa meeshay galeen akhadathu lcizatu qabweyni ayaa qabanayso ayaa qabato bilithmi yani akhadathu marka alzama waxaa laga laqbeynayaa markaasoo kale alzamathu akhadathu waaa laai waaa waxaa laazimayso alcizatu qabweyni baa laazima ayaa laasiminayso bilithmi ay ilithma dembi bay laasiminaysaa qabweynidii baa dembi laasiminaysa isaga oo dhex gelinaysa saasuu macnuhu noqona faxasbuhu shayga ku filan ay kaafiihi jahannamu jahannamo waayo walabisa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa baas lahaatay almaqsuusu bidami jahannamu waayo wmin annaasi man yashrii nafsahu ibtigaaa mardaati illaahi wallaahu ra-uufun bilcibaad qoladii labaad waayo ficilkooda marka oo ducadooduna ay ahayd ilaahu aakhiro wanaagsan iyo adduun wanaagsanna sii kuwii dhahayay wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah yashrii manka oo yashrii iibinaayo nafsahu nafsadiisa iibinayaa ka mid ah muxuu u iibinayaana ibtigaaa mardaati illaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa jerintiisa darteed jerin uu jerinayo darteed naftiisa uu iibinayo wallaahu alleh ra-uufun mid turid badan waay bilcibaadi addoommaha u turid badan waay aayaddan marka mufasiriin badanaa waxay leeyihiin waxay kusoo degtay suhayb ibnu sinaan arruumi maka ayuu kasoo baxay xoolihiisiibuu kasoo dhex baxay nebiga xaggiisa inuu usoo hijroodo darteed way kasoo daba baxeen maalkiisiibuu haddana isku sii furtay oo u tuuray si uu diintiisii ay ugu badbaado ninkaa marka maalkiisii ayuu rido alla ku gatay iyo janno isagay aayadda kusoo degtay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qof walbana oo sidaan oo kale yeelana waa soo gelaa aayadda bacdi lmufasiriinna waxay leeyihin muhaajiriintii ayaa laga wadaa qaar kale waxay leeyiin waaba iska caam aayadda cid gaara kumaba soo degin wa min annaasi dadkii man ayaa ka mida axad axadka oo yashrii iibinayo nafsahu nafsadiisa iibinayo naftiisau gadaa janno ayuu markaa ku iibsanayo ku gadanaa nacam ayb biljannati janno ku gadanaya nacam ayb ilaa yacni yashrii marka la yidhaha sharaa yashrii laba mafcuulay qaadanaysaayo mid ba-a la geliyaa midka lasoo qaatay ba-baa la gelinaa midka la bixiyeyna ba lama geliyo tanoo oo kale markay tahay mina yani sharaa yashrii markaan ku wadayno wa min annaasi dadkii man ayaa ka mida yashrii iibinaayo nafsahu nafsadiisa iibinaayo wuxuu ku iibinaa nafsadiisa biljannati naftow iska ayaa tegayso janno ayuu kaga iibsanayaa iyo ridaa alleh sidaana muxuu u yeelayaa ibtiqaa'a mardaatillaahi raalli ahaansho alle jerinteeda darteed raadin uu raadinayo ilaahay raalli ahaanshihiisa darteed wallaahu alla ra-uufun weeyaan mid turid badan bilcibaadi addoommadiisa u turid badan waayo alla subxaanahu watacaala <clears throat> waxaa la yihi marka aayadda hiya kullu man baaca nafsahu lilaahi qof walba oo naftiisa ilaahay dartii u gado ayaa soo gelayo fii jihaadin jihaad dhexdiisa ow sabrin calaa diinin ama sabar uu diintiisa ku sabraayo darteed ow kalimati xaqin ama kelmad xaq ahoo cinda jaa'irin suldaan jaa'ir agtiisa laga dhaho oo markaa kelmaddaasna naftiisaba salfato waa soo gela aayaddan ow xamiyatin lilaahi ama qiiro ilaahay uu u qabo <clears throat> yani ilaahay subxaanahu watacaala iyo diinkiisa qiiro uu u qiroonayo darteed ayuu naftiisii u bixiyey ow dabbin can sharcihi ama celin ou alla shar difaacid sharcigiisa ou difaacaya darteed ow maa ashbaha dalika kulli waxay soo gelayaan nin naftiisii gatay yaa ayuha aladiina aamanuu dkuluu fi silmi kaafata walaa tatabicuu khuطuwaati shayطaan yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow udkuluu gala fi silmi islaamnimada dhexdeeda gala kaafatan xaal tihiin dhammaantiin walaa tatabicuu ha raacinina khuطuwaati shayaani shayaan tilaabooyinkiisa ha raacinina inahu shayaan lakum idinka caduwun buu idiin ahaaday uu idiin yahay cadow cadowga oo mubiinun cadaawadiisa caddaystay ama ay cadaawadiisu caddahay fain zalaltum haddaad dhuntaan ama aada gaftaan min bacdi maa kolkii ka gadaale jaa-adkum ay idiin timid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa markay idiin timid ka gadaale haddaad sanbiririxataan ama aada dhuntaan ood geftaan faclamuu ogaada ana allaaha alleh casiizun alla addoommadiisa ka adag inuu yahay xakiimun falsan yaa ayuhaa ayuhaahoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo udkhuluu gala fi silmi laba qiraa'a meeshan ku jirto kuufiyiinta quraa'dooda waxay akrinayaan fi silmi bikasri siin xijaaziyiinta makiyiin iyo madaniyiinna naafic iyo ibnu kathiir iyona waxay akrinayaan fi salmi abu camar isaga meeshan wuxuu akriyay fi silmi inta kalena fi salmi asalmi buu akriyay wain janaxuu lisalmi iyo iyuu akriyay nacam watadcuu ila salmi iyo meelahaas oo dhan marka siinka waa kordhiga ilaa meeshaan ma ahane fi silmi buu meeshaan akriyay marka haddii fi silmi la yidhaha macnuhu wuxuu noqonayaa islaamkii ay fi lislaami islaamka gala fi salmi marka la yidhaahdana wuxuu noqonayaa sulxiga iyo heshiiska gala ayuu noqona oo marka ahlu kitaab ayaa lala ayaa ayaa warka uu ku socdaa ya ayuha aladiina aamanuuna maxaa loo yihi say idinla tahay iyaga say la tahay mu'miniinay isla yihiin laakiin bucdi baa ku jira tafsiirka saas oo kale oo in la yidhaha markaa gaalo aayaddii waxaa lagula khitaabayaa gaaladii waayo aayaddii u danbeysa mu'miniina laga warramayay marka fi silmida in laga macneeyo yacni fi lislaami inay tahay fi salmi qiraa'ada ahna markaa in laba macnaba la yidhaahdo oo bimacnaa marka in la yidhaha asalmu luqatan alislaamu wasulxu labadaba waa la dhahaa in la dhaho hadday taasi sugan tahay sugnaanshadeeda war ka jiraaye war ma laha oo labada qiraa'o waa isku macno islaamkaana loo jeedaa haddii laakiin fi salmi ay tahay fi sulxi heshiis ay tahay macnuhu marka wuxuu noqonayaa bay leeyihiin islaamnimada lafteedaaba heshiis ah nacam oo macnuhu marka waxay ka dhigan tahay war islaamnimadii soo gala islaamnimada iyadaa heshiis ahe ayb waayo qofka naftiisii iyo maalkiisii iyo waxaa oo dhan ayuu uga nabadgela ayaa ugu nabadgelayo macaanidaasaa marka meeshaana marka ay ka tilmaamaan dabari isaga wuxuu doortay qiraa'at lkasri taasaa xoog badan buu yidhi bimacna alislaamna in loo jeedo murajaxaad badan buuna ku rajaxay yaa ayuha <clears throat> yaa ayuhaa hooya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow <clears throat> udkhuluu gala fi silmi fi lislaami islaamka dhexdiisa gala kaafatan xaal aad tihiin dhammaantiin idinkoo dhan islaamka gala <clears throat> marka meerkaas waawdan ka xaalaynaynaa kaafatan fi silmina waa laga xaalayn karaa islaamnimada dhexdeeda gala kaafatan xaal ay tahay islaamnimadao dhan qeyb inaad gashaan qeybna islaamnimada aada ka tagtaan ood u hoggaansami weysaan dhaafa walaa tatabicuu ha raacinina khuduwaati shaydaani shaydaan tilaabooyinkiisa ha raacinina alimaamu dabari aayaddan tafsiirkeeda wuxuu yihi wa dariiqu shaydaani shaydaanku dariiqiisa aladii nahaahum ee laga ree alla uu ka reebay an yatabicuuhu inay raacaan huwa maa khaalafa xukma alislaam waa wixii xukunka islaamka khilaafo wa sharaa'icahu sharaaicda islaamka wixii khilaafsan baa la yidhaha wa minhu waxaana ka mida buu yidhi tasbiitu sabti sabtiga in shaqada laga go-o oo aan la shaqaynin oo la yani la la raa yani shaqadii laga laga raaxaysto oo laga laga joogo ayb ayaa wa minhu tasbiitu sabti iyo wasaa'iru sunani ahli lmilal diimaha kale marka dadkooda yacnii oo diimaha aan islaamka ahayn inta ka soo hartay <coughs> ayaa marka waxay noqonayaan khuduwaatu shaydaan allatii diimaha oo tukhaalifu milat alislaam diinta islaamka khilaafayso yani wuxuu ku tallaabooyinka shaydaanku waa diin kasta oo khilaafsan diinta islaamka waa tallaabo shaydaan qofka inuu raacaa ma aha waxaa kaloo tallaabada tallaabooyinka shaydaanka ka mid ah eewax allaale wixii xukunka islaamka khilaafo sharaa'icda islaamka wixii khilaafsan min khudwaati shaydaan haddaad tiraa sharci waaye iyo waa lagu kala dambeeyaa iyo waa fiican yahay iyo meeqasanaa sanaa lagu yacni nidaam ma jiri kara la-aantiis qaanuun la-aantiis iyo yacni qaanuunkan marka oo yacni nada dabcan dadku xugun xugun la-aan iyo axkaam in la oofiye la-aanteed dadku hadday fawday ku noolaanayaan waa sax laakiin xukunkaas kee waay waa kii sharciga ilaahay soo dejiyey ee mid marka yacnii meeluu nooga yimid dadkiina gumayso jiray un ay noo keeneen oo nooga tageen kuwa annaga naga midana ay bareen oo afafkooda ku hadhadla ay bareen ee maxkamadihii inta la dhigay la yihaha kanaaf lagu kala baxa haddii kan la waayo fawdaa dhacayso waa mujrimnimo iyo been waayo waxaas na ayb waana midaas midda uu leeyahay e, wax kasta oo sharciga islaamka khilaafo sharaa'icda islaamka iyo xukunka islaamka khilaafo waa kaa waminhu minhu tasbiitu sabti e, dadka muslimiinta waxaa laga celinaa caadaatu ahlilkitaab ahlukitaabka caadaadkooda inay qaataan yani sabtigii shaqooyinka in laga joogo maanta marka waa lagu sii socdaa waa lagu sii socdaa dalal badan oo hadda muslimiina xataa dalalkii yacni islaamka ugu waaweynaa oo qaarkood yani muqadasaadka islaamka ay ku yaaleen iyo ayaa waxaad arkaysaa marka jimcada iyo sabtigaa fasaxa in la leeyahay nacam hadhow marka dadka waxaa loo sheegaa marka cilal aan macno badnayn oo waxaa la leeyahay marka haddii jimcana la fasaxo sabti yani haddii khamiis iyo jimco aan la shaqaynin sabtigana iyo axaddana ay ayagu dadkaa shaqay aynan shaqaynaynin bangiyadii aan laga shaqaynayninna dhow markaa waxaa ku dhacayay leeyihiin transactioniska waa dheeraane waqtiga ay marka yani lagu soo jawaabaya dheeraanayay kuleeyihiin waxaas dhan lafteeda min khudwaati shaydaan ah waayo waxaan waa la noolaa jiray waana la dhaqmi jiray iyadoo dadka muslimiinta qamiis iyo jimco un ay u tahay maal yacni jumcada un ay markaa maalin ay cibaadaystaan ay ka dhigtaan waa jiri jirtee hadda marka waxaa gooni usoo kordhay maxay tahay adduunyada ma aada loo jeclaaday haddii marka adduunyada aada loo jeclaaday ma noqonayso cudurdaar ee eh, lagu loo yacni lagu lagu shabaho yahuud lagu shabaho yahuudda iyagaa maalinta sabtigaa shaqooyinka ka fadhiisto marka innaga maahan marka inaan innagana marka aan ka joogno hadhow marka kuwaan dambe oo hadda ku harayna waxay dhihi doonaan yacni kuwii ka waaweynaa markay arkaan iyaguna waa iska raacayaan hadhowna waxay ku leeyiin meeshaasaa looga dhaqmaa soo ma arkin ayb walaa tatabicuu ha raacinina khuwaati shaydaani shaydaan tillaabooyinkiisa ha raacinina inahu shaydaan lakum idinka wuxuu idiin ahaaday caduwun cadow buu idiin ahaaday cadow cadowga oo mubiinun cadaawadiisu caddaystay oo cadaawadiisu ay caddahay fain zalaltum in zalaltum haddaad sanbiririxataan oo aada yacnii gaftaan xaqi min bacdi maa kolkii ka gadaale jaa-adkum ay idiin timid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa markay idiin yimaadeen ka gadaale aad sanbiririxataan oo xujadu idinku ooganto faclamuu ogaada ana allaaha alleh casiizun inuu yahay alla adoo yacni addoommadiisa ka adag xakiimun falsan hal yanduruuna ilaa an yaأtiyahum اllahu fii dulali min alghamaami wاlmalaa'ika hal yanduruuna istifhaam bimacna bimacna nafyi waay hal ilaadaana kutusayso hal yanduruuna maa yanduruuna ma sugaayaan ilaa an yaأtiyahum اllahu alla inuu u imaanayo maahane wax kale ma sugaayaan fii dulalin yacni dallado ama lakabyo korkooda xaal ou ahaaday kuwa oo min alghamaami daruura ah daruuro ka ah waalmalaa-ikatu ay u timaado wa qudiya waxaa la xukumay alamru amarkii baa la xukumay wa ilallaahi alle intii ka unbaa turjacu loo celinaya alumuuru arrimaha aayadan yacni gaaladii baa marka waxaa la leeyahay maxay la rumayn la-yihiin ma waxay sugayaan inuu alla imaado imaatinka alla ou imaanayana muxuu u imaanaa lifasli lqadaa dadka inuu kala saaro maalin waxaa jiri doonto adduunyada intay baa la baabi'iyo qoraxdii la tirtiro nuurkeeda dayixii nuurkiisii la madoobeeyo oo la tirtiro ee dabadeed marka xidiguhu ay soo dhacdhacaan samadu ay dildilaacdo koonkan uu isbedelo dhulkii dhulkii ounan noqonin waxaa dhan badahan ilaahay uu guriyo ayaa imaan doono markii ummad ummadihiina laga soo bixin doono qubuuraha laga soo saari doono marka qubuuraha laga soo bixiyo ayagoo carasaatu lqiyaama tuban ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu soo degaa si uu dadkan u kala bixiyo ityaanu llahi tacaala marka ama majiiu llahi yowma alqiyaamati lifasli اlqadaa waaye midkan waana mandar aa yani waa mowqif aad iyo aad qofka mu'minka iimaanka uu ku jiro qalbigiisa cabsi weyn gelinayso allihii koonkan abuuray adigii ku abuuray markuu intuu soo dego xisaab usoo dego waxaa lala xisaabtamayana adiga aada ku jirtid arin aada marka u cabsi badan way shidadaa ilaahay baan weydiisanaynaa inuu naga fududeeyo hal yanduruuna maa yanduruuna ma sugaayaan ilaa an ilaa an ya'tiyahum ullahu alla inuu la inuu imaado ma ahani ilaa an ya'tiyahum ullahu alla inuu imaanayo inuu imaan inuu imaanaayo ma ahane wax kale ma sugaayaan fii dulalin alaa ay calaa dulalin lakabyo waxyaabo iskorkor saar saaran ama fii dulalin dallado korkooda xaal ou yacnii ou yahay kuwa oo min alhamaami daruuro ah wاlmalaaئikatuna ay imaanayaan wajaءa rabuka wاlmalaku safan safan oo kale w ayb meesha marka waxa uu u imaanayana lifasli اlqadاء in ilaahay dadka uu kala sooco uu kala saaro marka aayaddan sidan markay tahay tilmaamaha alle ee ficliga waxaa ka mid ah sifaat اlficliya oo alla uu leeyahay waxaa ka mid a almaji-u walityaan imaatinka iyo alle inuu imaanayo waana sifo marka qur-aankuna uu sheegay aayaddan waa mid suurat lancaamna waxaan ugu tegi doonaa hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu ow yaأtiya rabuka ow yaأtiya bacdu aayaati rabbik waxaa kaloo nugu tegaynaa suurat اlfajri wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa axaadiidta nebigana waxay tilmaantay inuu rabbi imaanayo subxaanahu watacaala qabla yowmi lqiyaamatina ilaahay samaa udunyaa buu usoo degaa habeenka saddex meelood oo meel marku ka haro oo baaqi uu ka noqdo samadan dhow buu usoo degaa sida uu usoo degaayo iyo sida uu ku imaanayo qiyaamaha annaga ma gara karno ilaahay isaga unbaa yaqaano mana u eka ilaahay makhluuqiisana ma shabaho laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir alimaam albagawi raximahu llahu tacaalaa aayaddan iyo marka uu fasiraayo macnahaas oo kale ayaa isaga laftiisa yani uu tilmaamay ayb oo wuxuu yidhi wal-owlaa fi hadihi اlaayati sida aayaddan tafsiirkeeda ku habboon wamaa shaakalahaa iyo aayadaha la midka ah an yu'mina alinsaanu qofku inuu rumeeyo waay bidaahirihaa daahirkeeda sidaas ay tahay inuu u rumeeyo wayakila cilmuhaa wayakila cilmahaa cilmigeedana oo u daayo oo u tala saarto ila ilallaahi tacaala alle xaggiisa oo u tala saarto wayactaqida ou ictiqaadiyo ana allaha alle caza smuhu magaciisa yani eh, yani cizoobee munazahun inuu yahay alle midka hufan can simaati alxadath waxyaabaha makhluuqaadka tilmaamahoodu inuu ka hufan yahay alleh sidaana inuu ictiqaadiyaa laga rabaa calaa dalika madad a'imatu salafi wa culamaai sunna wa culamaau sunna a'imadii salafka sidaasay ku tageen culimadii sunnaduna sidaasay ku tageen maalik shaafici awsaaci axmed wahaakadaa a'immada dhanna sidaabay ku tageen waxaa jirtay markaa isxaaq ibnu raahuuya iyo nin umarada ka mid ahaayo cabdullaahi ibnu daahir la dhihi jiray qisaa dhex martay oo wuxuu maqlay cabdullaahi ibnu daahir ibnu isxaaq oo culimada xadiidka oo warinayaan xadiidkii nebiga sal ll cl slam nebigu uu yihi allah soo dego samaa-u dunyaaba usoo degaa habeenka saddex dalool dalool markuu haro markaas ayaa waxa uu yidhi markaa waxaana aada sheegaysaan iyo axaadiidtan aad warinaysaan maxay tahay buu yidhi ya abaa yacquub markaasuu yidhi isxaaq ibnu raahuuya acaza allahu lamiir ilaahay amiirka ha xoogeeyo ha sharfo in allaha tacaala yaquulu wuxuu rabaa inuu tuso waxaan aan aan sheegayo xadiidka keliya ma sheegin xataa qur-aankuu ku jiraa markaasuu wajaءa rabuka walmalaku safan safan iyo aayaddan hal yanduruuna ilaa an yaأtiyahum اllahu iyo ayuu akhriyey markaasuu amiirkii wuxuu yihi daka ywma alqiyaama maalinta qiyaamo waaye markaas ilaahay ou imaanayo marka adigana waxaad sheegaysaa buu yidhi samaa-u dunyaa buu habeen kasta usoo degaa markaasuu wuxuu yidhi man ya'tii yowma alqiyaamati man yamnacuhu lyowm alla maalinta qiyaamaha imaanayo maanta yaa u diidaayo yidhi inuu yimaado yani maanta yaa ka celi kara uu leeyahay nacam wuxuu rabaa inuu ka dhaadhiciyo tilmaantan maadaama ficil ilaahay ay tahay ilaahayna facaalun limaa yuriid uu yahay maxaa ka celi kara marka ilaahay subxaanahu wa tacaala fudayl bnu ciyaadna waxa uu yidhi idaa qaala laka aljahmiyu ninka jahmiga ah ee caqiidadu ka qalloocdo haddii uu tilmaamaha alla diidaayo hadduu ku yidhaahdo laa uminu inii laa uuminu birabbin yazuulu min makaanin ilaa makaan aniga ma rumaynaayo rabbi meel kasoo tegaayo meel imaanaayo intuu meel kasoo zuulo meel kale imaanayo ma rumaynaayo hadduu ku dhaho yacni wuxuu rabaa inuu ku inkiro aayadahan oo kale waxaa ku tiraahdaa buu yidhi inii uuminu birabbin yafcalu maa yashaa anigu waxaan rumaynayaa rabbi wuxuu doono samay kara xujada marka halkaasu ka geliyey marka aayaddan marka aayaadka until sifaadka alla sheegayay ka mid taha macnaheeduna waa sidaas saasaana marka loo daynayaa min sifaat illaahi alficliya waxaa ka mid a ah majii'a iyo imaatinka aayadaha iyadu aayadda ku jirto fii suurati naxli iyo faata allaahu bunyaanahum min alqawaacidi fakhara calayhim asaqfu min fawqihim maxaa ku xiga ka bacdi waataahum alcadaabu min xaysu laa yashcuruun aayaddaas siyaaqa ayaa in cadaab laga wado aan ka fahmnay oo aayaddii lafteeda aakhirkeeda wuxuu tilmaamaa cadaab aayaddaanna marka looma keenin macnahaas marka meel walba oo imaatinka alla uu ku jiro sida aayatu naxli oo kale cadaab ku fasiraa haddaad tiraahdid macaanidii baanba iskeenaynin nacam sida marka meeshaasaa u garo iyo aayatulxashrina waa la mid nacam ayb oo waqadafa fii quluubihim ruc baa ku jirta yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniina factabiruu ya uli labsaar ayb labadaa marka aayadood iyagu cadaab iyay ka waramayaan siyaaqaana tusay waxa siyaaqa aayaduhu ay tusayaanna waa qariina yacni nas wadato oo qowl alle subxaanahu watacaala wadato marka qowlka alle in laysku fasiraa dhib ma laha aayaddii dhexdeeda marka haddii qariino laga helo waa la raacayaa laakiin middaani qariinadaas maku jirto oo cadaabka ah wax kalena ma ahano waxay tahay qiyaamo ilaahay inuu imaanayo uu noo sheegaa subxaanahu watacaala muxuuna u imaanayaa inuu dadkan kala saaro ayb sidaasaana marka cumaan bnu alimaam cuhmaan bnu saciid addaarimi uu tilmaamay kitaabkiisa naqdu naqdu alimaam abi saciid calaa bishri lmarisiy alcaniidka uu ku tilmaamay kitaabkaas ee a'imadana saa un bay marka aayaddan iyo aayadaha la midkaa ah ay u maraan hal yanduruuna maa yanduruuna ma koranayaan oo ma suganayaan ilaa an yaatiyahum allahu alla inuu u yimaado maahane wax kale ma sugayaan kuwan fii dulalin e, fii dulalin e, dallado dulal waa jamcu dulla dullana waxaa la yidhaha wax walba oo adiga madaxaaga ka koreeyo e, waxyaabaha marka ama iskorkor saarnaadaan marka fii dulalin maadaama ay jamcu dullatin ay tahay dallado waa la dhihi karaa lakabyo dabaqaadna waa la dhihi karaa ilaa an ya'tiyahum ullahu inuu ma sugayaan wax kale ilaa inuu alle u imaado ma ahani fii dulalin xaal ou lakabyo korkooda ou ahaaday fii dulalin lakabyo korkooda xaal yani ou ahaanayo kaas oo min alghamaami daruuro ah ah kaas oo daruura daruuro ah marka daruurihii maadaama samadiina la dildilaaciyey qorax aynan jirin dayax jirin daruurihii ayaa marka dhulkii waxay ka dhigaayaan mugdi ilaahayna daruurahaa korkooda ahaadayo wax markaa ka sareeyana ma jiraan fii fiidana darfiye laga dhigi maaye bimacnaa calaa baa laga dhigaa isticlaa fii dulalin calaa dulalin lakabyo korkooda xaal uu ahaaday min alhamaami oo daruuro ah waalmalaa malaaigtii inay timaado maahay wax kale kuwaan yacni ma sugaayaan wa qudiya malaa marka waa ku markaati furaysaa waqudiya waa la xukumay alamru amarkii baa la xukumay arrinkii baa la xukumay oo dadkii shanigoodii baa la kala saaray oo la kala xukumay marka lifasli lqadaa inuu u imaanayo waa kan aayaddaaba tilmaamaysa wa ilallaahi alle intii kaa unbaa turjacu loo celinaya alumuuru arrimaha umuuraha sal banii israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayina sal weydii oo su-aal banii israa'iila reer bani israa'iil su-aal kam imisaa aataynaa aan siinay hum iyaga aan siinay min aayatin aayada aayad ah aayadda oo bayinatin cad waman axadkii yubadil bedelo nicmatallaahi alla nicmadiisa kufran ku bedelo min bacdi maa jaa-athu min bacdi maa kolkii ka gadaale jaa ay u timid <clears throat> nicmada alle markay u timid ka gadaale fa ina allaha alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu ku uu daran yahay reer bani israa'iil baa marka lagu jeesto alla wuxuu leeyahay sal su-aal oo weydii bani israa'iila reer bani israa'iil su-aal kam aataynaahum kamtaani marka waa istifhaamiyo wey istifhaamka macnihiisuna waa taqriir waa iyagaa lagu qirsiina sa-alana marka waa afcaasha labada mafcuul qaadato way ee asalkoodii aan mubtada iyo khabar aan ahayn saale iyo kasaa iyo sidaasay ahaayeen marka saala mafcuulkeedii koowaad waa bani israa-iila way mafcuulkii labaad aawey marka kamta miyaa looga dhigayaa mise jumlada kam aataynaahum yaa looga dhigayaa ma looga dhigaya waxaa laleeyahay mafcuulkii labaad waa laga xiray tacliiq ayaa galay waa laga xiray shaqadii uu qabsan lahaa mafcuulkii labaad waa laga xiray tacliiq tacliiqana waxaa marka waxa wax ka xirayna waxa ay tahay axkamta ila istifhaamku waxbuu xiri jiray adawaatu tacliiquu ka mid ahaa naxwada marka la joogo kutubtan yaryar inta badan ama mukhtasaraadka tacliiqa waxaa la yidhaahdaa wuxuu gaar ku yahay waay ku waxay ku sheegaan wixii yacni cilmi iyo dhanni afcaasha cilmi iyo dhanni macaanidaas wadato oo baabu danantu akhawaatuhaa ay ku jirto ayaa axkaamta tacliiqa lagu bahdiyaa laakiin kutubta waaweyn ee naxwada mudawalaadka sida tashiilka ibnu maalig oo kale wuxuu haleeshiinayaa oo kusoo darayaa nadara iyo sa'alo iyo oo kale u kusoo daraa wax allaale wixii ogaal si uun ugu tacalluqo waa raacinayaa kitaabka tashiilka ibnu maalig uu leeyahay nacam sidaasay marka culimadu sheegaan calaa haadaa marka kam aataynaahum mafcuulkii labaad marka waa laga xiray sa'alada ada adyani adaadka looga xirayna waa kamta mafcuulkaa marka yani iyagaasaana marka mafcuulkii labaad booskiisa marka waxaa fadhiyo kam aataynaahum taanaa fadhiso ayb oo iyadaa marka sadad jumladaani marka tasudu masada mafcuuli thani lis'ala sal su-aal oo weydii bani israa'iila reer bani israa'iil su-aal kam imisa aataynaa aan siinay hum iyaga aan siinay min aayatin aayad ah waa tamyiiz oo aayad ku bayaansan aayadda oo mucjiza ah macnaha aayadda oo bayinatin cad intaan siinay imisaan siinay sababta marka kam aataynaahum in mafcuul labaad laga dhigo loo diidaa maxay tahay kam aataynaahumta iyadaaba dalab ah madluub ma aha mafcuulka labaad ee sa'alana waa inuu matluub yahay wixii la dalbaayey waa la su aalaayey ee shaygii la su-aalayey inuu su-aashii haddana ou noqdo rakaakaa ku jirta meeshaas marka saasay marka waxay u leeyihiin kam aataynaahum mafcuulkii labaad ee sa'ala ma aha waxaan aada arrintaa u baxiyey waxaa aada u baxiyey saaxibu taxriir watanwiir ibnu cashuur ayb waman yubadil qofkii bedelo nicmat allaahi alla nicmadiisa qofkii bedelo kufran ku bedelo mafcuul labaad waa u qadaraysaa gaalnimo qofkii nicmada alla qofkii gaalnimo ku bedelo min bacdi maa kolkii ka gadaale jaa-athu ay u timid nicmada alle fa in allaha alla shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu ku ou adag yahay waciid baa meeshaa marka ku jira zuyina liladiina kafaruu lxayaatu ddunyaa zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu kufriyey alxayaatu noloshii ayaa loo qurxiyey noloshii day addunyaa dhoweyd wayaskharuuna way jeesjeesayaan min aladiina kuwii <clears throat> ayay ku jeesjeesayaan xaggooda aamanuu rumeeyeen mu'miniintii bay ku jeesjeesayaan waaladiina kuwii ittaqow alla ka dhowrsado ilaahay ka cabsaday fowqahum ka xaal ay yihiin kaa-inuuna fowqahum xaal ay yihiin korkooda kuwa ah waaladiina kuwii itaqow cabsaday fawqahum bay ahaadeen kaa-inuuna fawqahum xaala maaha waaladiina kuwii itaqow cabsaday fawqahum bay ahaadeen yani iyaga korkooda fawqa aladiina kafaruu bay ahaa ayay yihiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha korkooday ahaanayeen haddii marka maalinta qiyaamaha mutaqiintu maalinta qiyaamaha hadday gaalada ka koreeyaan adduunyada ma uga koreeyaan miya macnaha aakhiro bis unbay may miyay uga koreeyaanoo adduunyada ugama sarreeyaan miyaa maya sidaas ma ahano adduunyadan markii la joogo gaalku isaga adduunye unbuu rabaa adduunye unbuu yacni fiiriyaa adduunyada unbuu ku dadaalaa uu ku halgamaa haddii adduunyo badan uu helo wuxuu iska dhaadhiciyaa ama uu u maleeyaa dadka muuminiinta inuu ka sarreeyo filxaqiiqana kama sarreeyo oo dulligii gaalnimada unbaa mar walba laasimayo ta kale qofka mu'minkaa inta uu tilmaantaa iimaanka si dhab ah oo hadduu u xaqiijiyo gaal maba ka sarreey karaba waxaan suuratu nisaa ugu tegi doonaa ugu tegi doonaa walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay gaal mu'min waddo ou uga adkaado ama uu uga sara maro maba maba maba siinayo alle hadhow marka haddaad tiraao waa kuwaan hadda meel walba ku dakeynaye aayadda see waaye marka macnaheeda jawaabtu waxay noqonaysaa ee ilaahay ma dhihin hebel iyo hebel ma dhihin <clears throat> wuxuu yidhi walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina buu yidhi almu'miniin uu tilmaamay marka mu'miniin dhaba hadday jiraan oo ah yacni iimaankii ka run sheegay waajibaadkii la yimid muxaramaadkii ka fogaaday oo sidaa alla uga cabsado hadday jiraan laasim kuwii gaalo ka adkaada waa adduunyada dhexdeeda la inta aan marka u jirno xaqiiqatuliimaan intaan u jirno ayaan u jirnaa inaynan gaalo naga adkaa karin intaan ka fogaanana waa inta nala imtixaanayo oo ilaahay uuna imtixaanayo aayadda marka macaanidii macnaheedu saas wayaskaruuna waxay ku cadfantahay zuyina zuyina liladiina kuwi zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu kufriyey alxayaatu noloshii ayaa loo qurxiyey addunyaa dhaweyd zuyina alxayaatu dunyaa noloshii dhaweyd baa la qurxiyey liladiina kafaruu baana loo qurxiyey wayaskharuuna way jeesjeesayaan min aladiina kuwii xaggooday ku jeesjeesayaan aamanuu rumeeyey mu'miniintay ku jeesjeesaan waaladiina kuwii itaqow cabsaday oo alla ka cabsadayna fawqahum kaa-inuuna fawqahum korkooda yay ahaanayaan oo kuwaa yacnii waxay yihiin fowqal kufaari gaalada dushooda ay yihiin kuwii alla ka cabsaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha marka aad bay ugu muuqanaya waynaa adduunyadu waa dhici kartaa marka gaalku inuu adduunyo badan ou helo xoogaa awood inuu ayaan helo laakiin cirib dambeed marnaba ma helaayo wallaahu alleh yarsuqu wuu arsuqayaa man ayuu arsuqayaa yashaa-u ou doonaayo bigayri xisaabin xisaab la-aan ayuu arsuqayaayo sidii uu doono isaga markaa ayuu alla subxaanahu watacaala qofkau doono oo u arsuqayaa ibnu cabaas wuxuu yidhi yacnii kahiiran si badan bigayri miqdaarin qadar la-aan lianna kula maa dakala calayhi lxisaabu wax walboo la tirin karo oo xisaab galo fa huwa qaliilun wax yar waayo mar haddii la yihi bigayri xisaabin wax badan unbaa laga wadaa marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi